arisaalau tadmuriya oo noo akri doona sheekh axmed daahir aways xafidah llah in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billah min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina man yahdih illah falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutuna ila waantum muslimuun ya ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakm min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbaha minhma rijaala kaiira wnisaa wاtaquu اllah aladii tasa'aluuna bih wاlarxaam in allaha kana calaykum raqiba ya ayuha ladiina aamanuu اtaquu llaha waquluu qawla sadida yuslix lakum acmaalakum ygfir lakum dunuubakum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 ayuu ku dhashay isagoo yar oo dhowr sano jira ayuu dimishq uu soo galay culummo badan ayuu wax ka dhegaysa wax ka maqlay ninka ah. la yidhaahdo ibnu cabdidaa'im ayaa ka mida ninka la yidhahdo ibnu abilyusri ninka la yidhahdo alkamaal ma garatay eh, eh, ibnu sayrafi ninka la yidhaahdo ibnu abilkhayr iyo culummo fara badan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 ilaa zuhdi beenbeena tazahud waxa la yaraha jiro beenbeena laakiin zuhdiga rasmiga ayuu ku sifoobay wa shujacaani lkubaar geesiyaalka waaweyn waa ninkii ummadda intuu tajniidiyey tataarka horgeeyey wa macruuf waa geesinimadiisu isagoon dan iyo xugundoon iyo maaragtay maslaxadoon iyo dana aan ka ahayn ummadda muslimka inuu difaaco walkuramaai alajwaad dadka kariimiinta oo aada iqsiyaalku ah wax kale haddii waayo qofka cimaamadiisa u kala jeexi jiraa la yihahda bad jiray yacni heerka uu wanaagga ka gaaro yidhi athnaa calayhi almukhaalif walmuwaafiq ninka khilaafsan iyo ninka waafaqsan labadoo waa ammaanay xataa dadka kasoo horjeeda oo macnaha ijtihaadaadkiisa aan maaragtay aan ku waafaqsanayn ama bacda almasaa'ilba ku khilaafsan laakiin dad ahaantiisa iyo cilmigiisa u qoreen kutubaha faraa badan oo qoray say u wanaagsan yihiin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 dimisha qalcadeed macnaa xabiskeedaa lagu xiray halkaas oo markii dambe uu ku dhintay bisha markay dilqicda caam sabca sabcamia tamaaniya waishriin hijiriya marka ayaa janaasadiisii dad fara badan ayay soo xaadireen oo lagu qadaray sitiin alf lagu qayray lixdan kun dad lamid ah dadkuna de saas uma badnayn waqtigaas magaalo dadka degan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 arrintaasna aada ugu guulaystay tawxiid uluhiyana kutubo badan uga hadlay kitaab listiqaat ama raddu cala lbakri iyo tawasul wlwasiila iyo kutubo fara badan tashaabuha iyo gaalada iyo la isu ekayseyn iqtidaa siraat lmustaqiim uu ka alifay sifaatka iyo cilmulkalaamka radigiisana kutubo aad iyo aad fara badan ayuu ka alifay raafidada radinteedana kitaab weyn oo minhaaj sunna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 ee maanta ma arkaysaa salafka u nisba sheegtana inuu kitaabkan oo kale uu ama xifdiyo ama shibu xifdi ou noqdo bixays uu sidii u dowriyo markasta uu dhammeeyo si macluumaadka ku jira ay maskaxdiisa ugu sugnaadaan oo isagana haddii maalin walba idaa saax ah, saaxa saaix eh, mid uun qayliya haddii uu qayliyo ise shubahaad aysan ku dhicin ee markaa tatbiid uu sameeyo waxaana la ogyahay qofkii kitaabkan si fiican u daraaseeya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 weliba waxaad ka magangelaysaa naftaadii iyo camalkaada marka alla wax kaaga dhow oo kaaga ron inaan la arko naftaadii dhibkeeda intaad ka carartid ayaad alla magangelaysaa marka ilaah inuu weli kaaga yaho uu kaaga habboon yahay xataa naftaada sidoo kale nabigana annabiyu oolaa bilmuminiina min anfusihim ilaahay rasuulkiisa naftaad waa kaaba sababtoo ah naftaad waxaa dhici karta inaad isdishid balaayo aad isku samaysid iyo shar laakiin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 rasuulkana waa nooga naseexaynaa guntiga marka uu naga haya marka allana nafteena isagaa nooga owleysano nafteenna ka magangelaynaa sharteeda iyo siyaadka axmaasheenna rasuulkana waa sidoo kale oo adee waxaa dhici kar dab intaad isku tuureysid rasuulka uu kaaga naseexaynayo ka jego oo ku leeyahay man yahdihi illaahu qofkii ilaahay uu hanuuniyo falaa mudilla lahu cid baadiyaynaysan malahan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 marka niyaabo ma geli karta isaga waa inuu yidhahdo ashhadu an laa ilaha ila allah hadday niyaabo geli kari lahayd waxaweeye waa loo dhihi lahaa laakiin niyaabo ma geli karto saa maadaama shahaadaysa niyaabo geli karin waa damiirka mufradka in lala yimaado marka oo mutakalimka ah. saasay culimmadu ku cilayaan wa waxaan ka marqaati kahay anlaa ilaah ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu allah maaha waxdaw keligiis isagaa keligiisa macnaa ilaahnimadad u sugan tahay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 malaa'igtu taxasubto xadiidka inta la arka qaala fulan oranaayo ama dadkii dhihi jiray qaala maxamedulbaadi wa qaala maxamedu kida dad dhihi jira waa jafaa oo macnaha rasuulka qiimihiisa waa nooc oo maaragtay dabeecadii iyo guudda ah, iyagaa sida jafaa iyo gooyn ku samayn jiray kuwana waa ahlu quluwi wasafkana waa sida saxaabada iyo khiyaartu ay ahaayeeno rasuulka la weyneeyo calayhi salaatu wasalaam sharcigiisa iyo daacadiisa iyo makaanadiisa la weyneeyo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 muxaaduna waxay yidhaahdaan macnaheedu waxaa weeye amaadan waa shardi ay mahmaa yakun min shayin bacd yani wax kastoo dhacaba oo arrintu si kastay ahaataba waa kaas faqad sa'alni jawaabtuna waxaa weeye waxa fa'daa ka dambeeya oo faqad sa'alni ayaa jawaabteedi ilaa jumla shardiya waxay u baahan tahay jawaabay u baahan tahay faqad sa'alanii waxay i weydiiyeen shiiku halkan marka muqadimada wuxuu ku sheegayaa sababta ku bixisay inuu kitaabkan alifo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 iyo madhabkii ahlulxadiidka qadarkii oo kale waxaa jooga maaragtay qadariya macnaa nufaat alqadar iyo jabriya jooga oo ayaga ildiraab keenaya maaragtay tawxiid uluhiya dad badan oo khuraafaat iyo bidac iyo maanta ma arkaysa tawxiid uluhiyaba qiimihii ka qaadaa jooga marka ildiraabkii waa u batay fa inahumaa iyagu maca kulli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 dadka maanta ma arkaysa wax fiirfiiriya ah, ahlulfikriga ah iyo walcilmi iyo cilmiga dadka macnaa cilmiga iyo baxsiga isku mashquuliya gaar ahaan masaa'ilka caqiidada ama ha ahaadeen kuwa ahlu sunnada ah ama kuwa ahlulkalaamka ah oo ahlunadar ahlu min ahli sunna jina jirta ahlu oo ahlulkalaam min almubtadica jirta nacam iyo waliraadati kuwa qasadka oo cibaadada u qasiya walcibaadati oo macnaha waa dadka cilmu suluuka iyo caqiidada macnaha ihtimaam siiya macnaheeduna mana ahan qofka ahlulcilmiga wanadar inuusan cibaadada ah miyo siinaynin ama qofka ahlul cibaadada ah iyo iraadada iraadada waxaa loo jeeda macnaa qasdu daaca yaa looga jeeda halkaan iraadadii midda qadarka looma jeedo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 qofkuna wuxuuse u baahan yahay xaq soocan oo nadiifa ah. iyo baatilkiina maaragtay isagoo eh, qurmoon in looga digoolaynaada waa kaa xaqiina isagoo nadiif laakiin masji waxa la isugu barxay haddii loo keeno eh, marka wax baraxana faa'iido ma laha ninkii lagu martisooraba maarata waa diiday nacam hmm. shiikhu marka wuxuu yidhi falkalaamu hadalka laga hadlaayo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 sharciga ahaa haddii qofku uu samayn waayo oo sida maxaasidii oo kale ma garan sharci ahaan ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala laa yuriiduhu sharcan walaakiin araada kownan wa qadaran marka culimmadu waxay leeyihiin oo shuraaxda qadarka laba jiho uu leeyahay jiho haddii aad ka eegtid markii laga warramaayo in allaha qadara kada wallahu calaa kulli qadiir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 wamaa tashaauuna eesh ila an yashaa allah calaaqada kaloo ka dhaxaysa waxaa weeye kulluhumaa min allah sharcigana ilaaha dejiyey am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin qadarkan alla xaguu ka yimid oo dhinaca tashriica jidayntiisa allah kimid tawxiid rubiye qadarkana isaguna sidoo kale ilaaha wax qadaro wax kasta awoodo tawxiid galaysa marka xagga alla haddii laga fiiriyana maanta ma arkaysaa isku meel bay ka imaanayaan xagga adoonka markii laga eegana sharcigu ficilkaagana waa ku tacalluqaa qadarkana waa ku tacalluqaa sidaa darteed maadaama eh, sharcigu wuxuu ka laazima tawxiid luluhiya alla waxaad markaad caabudaysid waxaad ku caabudaysa waa sharciga qadarkana tawxiid min baabi tawxiid rububiya fakamaa anahu yalzam min tawxiid rububiya tawxiid luluhiya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 shartaadana maaratay shartana iga leexi iyo macsiyadaada wixii masaa'ibahoo kugu yimaadana aada sidaasoo kale marka aad ku sabartid marka sidaasaa calaaqa wafiiqa ayuga dhexaysaa falkalaamu fii baabi tawxiidi wasifaat min baabin khabar ayuu ku saabsan yahay addaa'ira dhex wareegaya bayna nafyi walibaat nafyiga ibaatko haddaad tidhaahda allahu axad waa ibaat haddaad tidhahda lam yalidna waa nafyi oo naqsi ilaahay aad ka anfisay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 iyo dadka khaasada culumta yaqaana labaan waa laga ogyahay ana kadalika haa sax macruufun cinda asnaafi lmutakalimiin kuwa mutakalimiinta wamacruufun tu la yaqaano waa cinda asnaafi lmutakalimiina fi lcilm dadka cilmiga ka hadla kala duwan mutakalimiintan ma aha mutakalimiintii waa cilmulkalaam laakiin dadka culumta ka hadla oo balaaqiyiinta oo kale inay kalaamka khabarka insha u kala qaybiyaan sidoo kale manaadiqada kamaa dakara dalika alfuqahaa fii kitaabi alaymaan sida ay ku sheegeen oo waa maxay fuqahada waxay yidhahdeen yemiinta markay qaybinayaan yemiinu laqwi waa iska macruuf waayo waxay u kala qaybiyaan sida badankood yemiin alghamuus iyo yemiin muncaqid yemiin muncaqid waa wixii inshaa qofka uu bilaabo wallahi inaana waxaa samaynaynin oo mustaqbal iyo waxaas ku saabsan inuuna samaynaynin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 sababto ilaahay wuxuu qadarayo oo qadarka kowniga ah waxaa ku jira wax uu jecelyahay waxuusa jeclay wuxuu jecel yahay oo kown ahaan u qadara waxaa ka mid a ah iimaanu lmu'min wadaacatu maanta ma arkaysaa mudiic waxa uu necab yahana waxaa ka mida ah kufrulkaafir wa macsiyat lcaasi ma garan marka sidaa darteed dadka aan iraadada sharciga ah iyo iraadada qadariga ah aan kala soocin talaqbudaa ku dhaca gadaala nooga imaan doontaa jabriyadu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 wayubita uu sugo amrahu amarkiisa mina aha sax wayubita uu sugo amrahu amarkiisa almutadamin kulansanaya bayaana maa yuxibu wayardaa wuxuu jecel yaho min alqowli qowla aw camala wayumina ou rumeeyo bisharci sharcigiisa wa qadarkiisaba iimaanan iimaan khaaliyan ka mana min azanan oo waa maxay inuusan qadarka allana uusa beenin sharciga allana subxaana wa tacaala uu iltisaamo labadoodana tanaaqud iyo cadaawad uusan ka dhex keenin wa haadaa midaan wuxuu ishaarayaa middan maanta ma arkaysaa dambe oo sharciga ku saabsan yatadamanu wuxuu kulansanayaa altawxiida tawxiidka fii cibaadatihi waxdahu laa shariika lah alla keligiis in la caabudo ilaa wax alla lagu caabudaa waa sharciga wey wa huwa isaguna altawxiidu waa tawxiidka fi lqasdi wliraada ma marka wuxuu rabaa marka muqadimadii oo sheegay inuu labadoodii oo kusoo khulaaseeyo iyo waxay kala yihiin wa haadaa midkan oo sharciga maanta ma arkaysa alla lagu caabudayo ku saabsan oo kale yatadaman wuxuu kulansanayaa atawxiida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 oo camalka ikhlaas aad kaga dhigaysa iyo walcamali camal camalkan aad samaynaysana alla aada u qabanayso subxaana wa tacaala darta aad u qabanayso nacam marka waxaa lay magac kalena waa leeya culammadu waxay dhahaan tawxiid aluluhiya waa la yidhaahdaa atawxiid dalab iraadina waa la yidhaahdaa sababta ah waa lagaa dalbaya waxaan sameey icbud ullah aqiim waa wax lagaa dalbayo laa tafcal lagaa nahiirayo tawxiid lcibaadana waa la yidhaahdaa nacam tawxiid lficli wa tawxiid lqasdi wlcamal intana waa laisla yidhaahdaa waa ciyaalkaas waa badan yihiin walawalu kii horeo laga soo hadlayey ou dhahayay falkalaamu fi tawxiidi wa sifaat min baabi alkhabar midka ou dhahayey oo kii horaa isagoona ku bilaabi doonaahe kaas oo hore yatadamanu wuxuu kulansanayaa altawxiida fi lcilmi waalqowl alla inaad ku waxiday cilmiga macnaa macrifada aad ogaanaysid alla subxaana watacaala sifaatka asmaada wanaagsan ood kuna hadlaysay ood qiranaysa nacam ood ku sifaynaysa allahu axad allahu samad oo sifaatkiisa wanaagsan aadna cilmi ahaana u baranaysay kuna qowlaysay marka waa tawxiid lasmaa wasifaat iyo tawxiid rububiya la isku dara waayo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 wadallat cala alaakhari kan kalena waxaa ku tusiyey suuratu qul ya ayuha alkaafiruun ayaa ku tusiisay sababtoo qul yaa ayuha alkaafiruun waxay caddaynaysaa cidda aad caabudaysid iyo cidda aada cibaadadaad u diidaysid sababtoo markay gaalada nabiga usoo jeediyeen ay dhaheen rabbigaaga marnala caabud annaguna aan kula caabudno ayaa la yidhi may qul waxaa tidhahda yaa ayuha alkaafiruun kuwa nicmada ilaahay iyo waxdaanaysa diidano oo asturay ilaa kufri waa dabool waa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 oo hadduu islaamo gaalnimo baa ka tegay ilaahwga caabude marka khalaas markaas gaal maba ahanba walaa antum caabiduuna maa acbud macnaa intaad gaala waxaan caabuday ma caabudayso ama haddaad alla keligiis caabudaan dee gaalnimaad ka soo baxay islaanimadaa soo gashay soo maaha walaa antum adinkuna miidin caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa acbadtu markii damba bara'ati lakum diinukum shirkigiina ayaa leeni waliidii waa sidii bara'adii nabiyullahi ibraahim inanii bara'un maa tacbudun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 oo tawxiid alasmaa wasifaat iyo tawxiid rububiya isku jira ah midna inaad qasadkaaga iyo iraadadaada iyo cibaadadaada aad muujisid ilaah inaad caabudaysid oo mushrikiinta bara ay maanta ma arkaysaa ka tahay mar waxaan dhihi jiray markaan yarano tafsiirka aqrisan jirnay oo qur-aanka xoogaan dhisan jirnay ayaan suuraddan waxaan isdhihi jiray ilaahu yaa fahma suuraddan maalintii dambe waxaa dhacday sana raabica markaana jaamica islaamiya ayaa maado adyaanaha loo darsay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 saa darteed markii la dawaafo labadaa surooda labada ragcoo la tukanayo ilaahay loo tukanayo labada suurood munaasabadu waa saas wey ilaahay in sifaatulkamaal loo sugo cibaadadana keligiis uu leeyahay bimacnaa ikhlaasu lcibaadati lilah iyo wixii uu nabigu uu diday in lagu caabudayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo waqayr daalika waxaa ka mid a labada ragco oo iyagana maanta ma arkaysaa maqribka qabliyadiisa ah oo iyadoo aan maaratay qofkii raba uu tukan karo raatwaatibta aan ku jir laakiin sunno ah